بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan kusoo jiray kitaabu lijaara wuxuu yidhi mualifku raximah llahu tacaala faslun fasalkan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa alistijaaru lilqurab in qurbooyinka qof loo kiraysto qurbooyinku waa daacaadka ilahi subxaana wa tacaala loogu dhowaanayo marka halkaa mualif wuxuu ku tilmaamayaa shardiga afraad ee shuruudii manfacada ka mid ahaa waxaan soo tilmaanay manfacadu inay leedahay shan shardi saddex horey noo soo dhaafeen inay macluumad tahay inay mutaqawimo tahay iyo inay tahay mumkin tasliimuha inay suuragal tahay in la dhiibo la wareejiyo saddexdaa horey noo soo dhaafeen halkana mualif wuxuu ku tilmaami doonaa shardiga afraad oo ah xusuulu lmanfacati lilmustajir manfacadii inay u xasisho qofkii mustajirka ahaa ee shayga kiraystay haddaba qurabtu daacaadka ilahay loogu dhawaanaya waa laba qaybood wax niye u baahan iyo waxaan niye u baahnayn qaybta labaad oo ah waxaan niye u baahnayn haddii uu fardi kifaaye uu yahay laba midun weeye inuu yahay shaa'ican fi اlasl iyo inuusan shaa'ic ahayn laga rabo cumuum اlumma ummadda si rabo nooca oo dad gaara laga rabo kadibna ummaddaas ku faafaya haddaba wuxuu mualif ku bilaabay wixii shaa'ic fi اlasl ahaa fardukifaayihii shaa'ica ahaa ee ummadda si guud looga baahnaa ayuu ku bilaabay wuxuu yihi laa tasixu ma asaxayso ijaaratu muslimin muslim in loo kiraysto lijihaadin jihaad walaa cibaadatin iyo cibaado cibaadadaasoo tajibu lahaa ay u waajibayso niyatu niyo ilaa xajun xaj markii laga reebo wa tafriqatu zakaatin iyo zako qaybinteed wa tasixu way u asaxaysaa litajhiizi mayitin mayd diyaarintii wa dafnihi aaskiisa wa tacliimi lqur'aani qur'aan qof muslim ah looma soo kiraysan karo jihaad oo imaamkii muslimiinta uma soo kiraysan karo maxaa yeelay jihaadku wuxuu ka dhacayaa qofka muslimka ah waa cibaado asaga lagu leeyahayoo haddii uu cibaadadii guto asaga unbay ka dhacaysaa qofkii mustaajirka ahaa uma xasilayso manfacadii ijaarada midda kale hadii qofkii muslimkaa ah la soo kiraysay safkii jihaadka uu soo xaadiro jihaadkii wuxuu ku noqonayaa fardu cayn marka hore fardu ahaa laakiin mar hadduu safkii dagaalka uu soo galo fardu cayn buu ku noqonaya oo dib ogama noqon karo waaya qof muslimaha la yidhi dimigiibaa kaa baxay waa gaalkii waxa weye jizyada bixinayay ee yahuudiga ah ama nasraaniga ah kaa imaamku ugu soo kiraysan karaa jihaadka kaasi waa fardu kifaayihii haddaba laakiin cibaadada mualifku wuxuu yihi cibaado qof muslim ah looma kiraysan karo khaasatan cibaadada niyadu waajibaysa cibaadadii baa laba nooca ah. cibaadado niyo u baahan iyo cibaado aan niyo u baahnayn cibaadada niyada u baahan niyada u waajibayso waxa weeyaan labaa loo kala qaadaya waxay niyaabo gasho iyo waxaysan niyaabo gelin wixii niyaabo ayna gelin oo aan la isu dirsan karin waxa weeye ijaaradii ma gelayso liskuma soo kiraysan karo sida salaadii iyo soonkii salaad qof uma dirsan kartid haddaad salaad iga tuko ama haddaad iga soom waxa weeye ma asaxayso maxaa yeele qofka muslimka ah ee mukalafka ah ayaa lagu imtixaamay cibaadada tan naftiisa inuu ilaahay ugu duleeyo samaynteeda marka qofkii ajiirka ahaa maqaamkii qofka mukalafka ah ma qumi karo waaya cibaadaadka haddaba niyada u waajibayso waxaa laga soo reebay wixii niyaabadu ay gelaysa ee laisku dirsan karay sida xajkii iyo zakada qaybinteedii qof aan xajin karin oo laakiin xoolo haysta oo macduubaho macduur ah wuu dirsan karaa qof ka xajinaya haddii xoolihiisii uu ku kiraysto kaa horey buu xajkii noogu soo dhaafay sidoo kale zakada qaybinteeda zakada qaybinteeda qof waad u kartaa xoolahaaga waad dhigi kartaa dadka masaakiintaa u qaybi sidoo kale qof dhintay oo mayd ah in laga soomo qof waad u kiraysan kartaa hadyigii gawraciisii udxiyada waa cibaadaad ay markaa niyaabadu gelayso marka waa laisu karaysan karaa nooca labaad ee fardu kifaayaha waxa weeye midka aan shaayac ahayn een hore usoo tilmaanay kaa way asaxaysaa in la isu kiraysto sida tajhiizi mayit mayid diyaarintii mayidka diyaarintiisa waa maxay in la maydho in la kafno iyo in la aaso waaya marka intaa waa lasoo kiraysan karaa sidoo kale qur-aanka beristiisana waa la isu kiraysan karaa qur-aanka waa fardu kifaayo qof waa loo kiraysan karaa inuu dadka qur baro ama carruurta uu qur-aanka kuu baro haddaba waxaa saa loo yidhi yani waxyaabahan waa la isu kiraysan karaa iyagoo fardu kifaayo oo cibaadaad ah maxaa yeelay shaa'ica ma aho oo qofka dhintay diyaarintiisa waxaa laga rabaa xoolihiisa in laga bixiyo tarikadii uu ka tegay in laga bixiyo ayaa la rabaa haddii marka uu eh, wax talika uusan ka teginna dadkii waxa weeye eh, nafaqadiisu ay ku waajibaysay ayaa la rabaa inay diyaariyaan haddayna kuwa aysan jirin ama xoole aysan haysanin markaa muslimiinta kale ayaa laga rabaa inay diyaariyaan qur-aanka waa saas kale qofka qur baranaya ayaa lagu leeyahay inuu qur ka bixiyo xoolihiisa haddii uusan ahayn qof qaangaadh ah oo ilmo yar yahayna qofkii nafaqadiisa ku waajibaysa baa lagu leeyahay haddii uusan markaa xoolo haysanin qofkaasna aniya muslimiin muslimiinta hobanka ilahay wax siiyey laga rabaa wuxuu ku yidhi laa ma asaxayso ijaaratu muslim muslim in loo kiraysto lijihaadin jihaad walaa cibaadatin iyo cibaado cibaadadaasoo tajibu lahaa niyatu niyo waajibayso ilaa xajun xaj mooyaane wa tafriqatu zakaatin iyo zako qaybinteed mooyaane haddaba cibaadaadka mualifku uu halkan ku tilmaamay banna waxa weeye la isu kiraysan karo banna la isu kiraysan karin daabitkeedu waxaa weeye cibaado kasta oy niyaabadu gasho cibaado kasta kullu maa tadkhuluhu anniyaabatu min alcibaadati yajuusu listijaaru calayh cibaado kasta oy niyaabadu gasho waa laisu kiraysan karaa sida xajkii iyo sikadii qaybinteedii cibaado kasta oo aan la isu dirsan karin ama niyaabadayna gelina laiskuma kiraysan karo sida salaadii iyo soonkii wa tasixu way asaxaysaa ijaaradii litajhiizi mayitin mayd diyaarintii wa dafnihi aaskiisa wa tacliimi lqur'aani qur-aanka baristiisa walixadaanatin iyo xanaanayntii ilmaha la xanaanaynayay wa irdaacin iyo jaqsiintii naaska la jaqsiinaya macan wada jir labadaba loogu soo kiraysto haweeneydi waliaxadihimaa midkoodna waa lagu soo kiraysan karaa ama xadaanadii ama irdaaci faqad oo keliya walasaxu muctamadu waxaa weeye annahu shaniye laa yastatbicu inuusan ee soo jiidanaynin ama uusan soo qaadanayn axadumaa midkood alaakhara ka kale xadaanadii ama irdaaci midkood midka kale ma soo hosgelayo walxadaanatu xanaanayntuna waxaa weeye xifdu sabiyin ilmo ilaalintii wa tacahuduhu iyo dhaqaalayntiisa biqasli ra'sihi madaxiisa maydhitaankiisana lagu dhaqaaleeyo waa badanihi jirkiisa oo la maydho wa hiyaabihi maryihiisii oo la maydho wadahnihi usubkidiisa wa kaxlihi unakuuladiisa wa rabtihi ku-xidhitaankiisa fi lmahdi sariirtiisii ama xoolkiisii lagu xidho wa taxriikihi in ilmihii la lulo liyanaama si uu u seexdo wa naxwihaa iyo intaa wixii la midka ah wuxuu ku yidhi waxaa laysu karaysan karaa xanaanayn ilmo la halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya shardigii shanaad oo ah aqdiga ijaaradu in uusan ahayn istifaa ayn cayn la oofsanayo inuusan ahayn asal ijaaradu ma aha istifaa cayn cayn la oofsanayo ma aha oo la dhammaysanayo ee waa istifaau manfaca manfaca la oofsanayo walidalik beer looma soo kiraysan karo midhaheeda in la gurto neef ari ah looma soo kiraysan karo in caanihiisii la liso iyo wixii la midka ah laakiin waxyaabahaasoo kale tabacan tabacan ijaarada ugu soo hosgeli karaan ama lilxaajati hadday baahi jirto hadda irdaaci waa xaaja keenaysa hadday xaaje ay jirto taasoo kale way bannaan in la isu karaysa hadda irdaaci waxaa ku jira ilmihii in cayn cayntii waxa weye caanaha gabadha la oofsado waaya marka taasi way bannaan tahay haddaba gabadhii waa loo soo kiraysan karaa ilma xanaanayso iyo naaska inay taksiiso labada waa loo soo karaysan karaa midkoodna waa loo soo karaysan karaa ama xanaanada maxaa yeele waa nooc khidmo aho waxa wey way noo imaan doontaa insha allahu tacaala inay laba qaybood qaybsato xanaano yar iyo xanaano weyn xanaanayn yar iyo tu weyn irdaacuna qowlka ilahay baa kusoo arooray fain ardacna lakum faatuuhuna ujuurahun haddaba hadday banaanaatay in laisu karaysto nuujintii sida aayaddaasi tilmaamayso xanaanayntii inay la socotana min baabi wlaa midda kale waa loo baahan yahay arrinkaas haddaba midkood midka kale ma soo hosgelayo haddii xanaanayn gabadhii loo soo kiraysto irdaaci ma soo hosgelayo haddii irdaac loo soo kiraystana xanaanayntii ma soo hosgelayso midba midka kale uu ka madax bannaan yahay isma soo hosgelayaan maxaa yeele waa laba manfaco oo kala madax bannaan mid kastana caqdigii lagu keli yeeli karo marka manaaficda kale unbay shabahday xanaanaynta aan tilmaamaynana waa laba nooc xadaana suqra iyo xadaana kubra xadaana suqra waxa weeye xadaana suqra waa nuujinta oo keli ayaa xadaana suqra lalahaa ilmaha in naaska la jaqsiiyo waa xadaana suqra waa xanaanaynta yar alxadaana alkubrana waxaa weeye tanuu mualifkii noo tilmaamay oo ah ilmihii in la ilaaliyo in la dhaqaaleeyo madaxiisi in la maydho jirkiisa in la maydho dharkiisa in laga maydho in loo subko in loo indhakuulo indhakuul loo mariyo in eh, sarirtii loo goglo oo loo diyaariyo oo lagu xidho sariirtii soo nooga dhicin isla markaa sarirtii lagu lulo siuu ilmihii u seexdo iyo wixii la midka ah ee ilmuhu u baahan yahay ilmaha naaska la jaqsiinaya laga hadlaya wuxuu yihi walixadaanatin wayajuuzu listijaaru in la kiraysto ayaa haweeney ayaa bannaan lixadaanatin xanaanayn loo kirayso airdaaci naas jaqsiin macan labadaasoo wada jira waliaxadima midkood keliya aan loo faqad oo keliya walasaxu muctamadu waxaa weeye anahu shaniye laa yastatbicu inuusan raacsanaynin oo uusan keensanaynin axaduhumaa xadaanadii iyo irdaacii midkood alaakhara kii kale walxadaanatu xanaanayntuna xifdu sabiyin ilma yar ilaalintii weeye wa tacahuduhu faajfajoodkiisii ama ilaalintiisii weeye tacahuduhu dhaqaalayntiisii weeye biasli rasihi madaxiisa oo la maydho lagu dhaqaaleeyo wa badanihi jidhkiisa waiyaabihi maryihiisa wadahnihi subkidiisa wakaxlihi nakuulidiisa warabtihi in lagu xidho fi lmahdi xoolkii in lagu xidho wa taxriikihi in la lulo ilmihii layanaamusu u seexday wanaxwiha wixii la mid ah walow istaajara haddii uu u kiraysto haweeney lahumaa labada arrimooden soo tilmaanay waa xadaanadii irdaaciye oo fanqaaca allabanu caanaheedii uu go-o caanaheedii ay go-aan falmadhabu muctamad waxa weeye infisaakhu lcaqdi caqdigii inuu fasakhmayo fi lirdaaci nuujintii keliya inuu ku fasakhmayo duuna alxadaanati xanaanayntiise uusan ku fasakhmaynin wuxuu ku yidhi haddii uu haweeney usoo kiraysto inay ilmana naaska u jaqsiiso xanaanaysana labada arrimoodba hadduu usoo kiraysto dabeetana haweenaydii caanaheedii ay go-aan oo caanihii ay ka guraan sida muctamadka waxa weeye in caqdigii ijaaradu uu ku fasakhmayo naasnuujintii laakiin una ku fasakmaynin xanaanayntii ilmaha la xanaanaynayay maxaa yeelay dee meesha waxaa ka baxay uun caanihii gabadha caanihii loogu baahnaa nuujinta ayuunbaa meesha ka baxee laakiin xadaanadii meesha kama bixin xadaanadii way samayn kartaa marka xadaanadeedii halkii bay kasii wadanaysaa qawlkan wuxuu ku dhisan yahay tafriiqu safqa safqadii in la kala geeyo maadaama safqadii ku dhacday laba shay midina xadaaniya midina daaci oo midkood meesha ka baxay midkii kale ayuu caqdigii kusoo harhayaa biqisdihi min alujra intii uu ujrada ka qaabilshanaa ayuunbaa waxa weeye loo xisaabin doonaa gabadhi o lacagtii waxbaa laga jari doonaa lagula heshiiyey intii caanaha qaabilshanayd walasaxu muctamad waxaa weeye anahu shaaniye laa yajib inuusan waajibayn xibrun khad wa khayطun dun wa kuxlun indhakuul calaa waraaqin ninkii qoraaga ahaa ee kutubta qorayay inay khadi ku waajibaynin wakhayaain kii maratolaha ahaa ama dawaarlaha ahaa duntii inayna ku waajibaynin wakaxaalin kii indhukuusha marinayay inaysan indhukuushii ku waajibaynin qultu waxaan idhi qaala nawiy imaam nawowi wuxuu idhi raximah llah saxaxa araaficiyu alimaam raafici wuxuu taصiixiyey fi sharxi kitaabkiisii asharx اkabiir arujuuca in lagu laabanayo fiihi arrinkaa in lagu laabanayo ila caadati caadadii caadada kolba sigata in lagu laabanayo fain idarabat hadday iskhilaafto caadadii oy kala duwanaato wajaba albayaanu marka in la cadeeyo ayaa waajib ah qofka lagu yeelanayo waxyaabahaan soo tilmaanay wa ilaa haddii aan la caddaynin fatabtulu lijaaratu ijaaradii way buraysa wallahu aclam mualifku wuxuu ku yidhi qof qora ah loo soo kiraysto inuu kitaab qoro waagi hore kutubta waxaa qori jiray dad la yidhahdo waraaqiin naasaakiinna waa lihi jira ama naasikh baa lihi jiray waraaq iyo naasikh waa isku midu waa qofka kitaabka qoraya ilaa madbacadahan mayna jirin marka meesha madbacadda waxaa ku jira dadka kutubta qoraya ee waxa weeye qalinka iyo khadda isticmaalaya de qalimaantana mayna jirin haddaan isticmaalno waxaa jiray khad iyo qalinkii oo la qoray geel laga qoray taasa wax lagu qori jiray kutubta haddayna soo gaadhay culummadan eh, culimmadii hore ay qoreen intaan madbacdaha la samayn qaabkaasay ku qoreen ayay ku alifeen dad waxay udhibeen nasaakhiin ama waraakiin oo kitaabki intaasoo nusqo ka samaynaya qof kasta u baahda naasikha ama waraaqaasu imaanu dhihi kitaabkii nusqo iga qor lacagtii buu kula heshiy ehm, hadda laakiin madbacdii baa meeshii waraaqiinta galay haddaba khadii ku waajibi mayso qofka waraaqa ama nasaakha ee kitaabka qoraya ku waajibi mayso sidoo kale haddii qof uu qof kale dhaho indhakuul indhakuushii isaga lagama rabay qofkan loo indhakuulaya la rabaa inuu in dhakuushiisa la yimaado sidaa qofka kitaabka loo qorayo laga rabo inuu khadii kitaabka lagu qoreeyey uu keensado haddii qof dawaarle ah uu dhamo mare ii tol duntii waxa laga rabaa waxaa laga rabaa qofkii khayaad qofkii waxa weeye dharka loo toleeyey ayaa laga rabaa mualifka halkan waxaad arkaysaa inuu sameeyey lafun wa nashrun muratab saddex shay buu sheegay saddexdii shay saddexdii ay ku tacalluqday ayuu bitartiib isku sheegay xibr iyo khayd iyo kuxl ayuu sheegay kadibna waraad oo u laabanaya xibrigaa hore iyo khayaad oo ka labaad u laabanayo khaydkii ah iyo kaxaal oo kii saddexaad oo ka saddexaad u laabanaya oo kuxlig u laabanaya ayuu sheegay marka kan waxaa la dhahaa lafun wa nashrun muratab masaladaasi waa sidaa waa siduu ku tegay raafici kitaabkiisa almuxarar laakiin imaam nawowi wuxuu yihi raafici laftirkiisa ayaa kitaabkiisa asharx alkabiir ee uu ku sharxay wajiizkii ghazali waxa la yidhaha fatxu alcaziiz sharx alcaziiz ayaa la yidhahdaa kitaabkaas wuxuu ku yidhi buu yidhi masalada markuu ka hadlayay lagu noqonayaa caadada ayaa lagu noqonayaa arrinkan oo caadada waxaa la eegi dadku haddii ay u baahdaan maalan in kitaab loo qoro ma qofka loo qorayaa khadi keensanaya mise kan qorayaa laga rabaa dawaarle hadduu u tago ma dawaarlaha duntii la imanaya mise kan loo toleeyo sidoo kale indhakuusha ma kan marinaya mise kan loo marinayo ayaa indhakuushii looga baahan curfiga dadka iyo caadadooda iyo dhaqankooda kulba meesha qofku uu joogo ayuunbaa lagu noqonayaa buu ihi waa haddii caadadu ay tahay caado mudarid oo si fiican u dareeraysa haddii laakiin caadadu ay daraabto o iskhilaafto oo qaarna ay waxa weye duntii dawaarlaha u keensanayaan qaarna waxa weeye dawaarlihii uu duntii keenayo oo caadadii ay daraabto marka ayada ah waxaa waajiba ah in heshiiska lagu caddeeyo caqdiga ijaarada qofka laga rabo waxyaabahaan soo tilmaanay haddii aan la caddayn ijaaradii way buraysaa qowlkaas uu raafici uu sheegay ayaa haddaba qowlka muctamadka ah in caadadii iyo curfiga lagu noqonayo maxaa yeelay waxani waxa weeye sharciga laguma caddaynin haddaba wax kasta oo sharciga kusoo arooray laakiin aan maaragtay sharciguna xad u yeelin luqadan ayna xad u yeelin waxaa lagu laabanaya curfiga kullu maa warada bihi sharcu walaa xadda lahu fi sharci walaa fi lugati famarjicuhu ila lcurf walasaxu muctamad waxaa weeye anahu shaniye laa yajib inuusan ku waajibayn xibrun khad wahaydun dun wakuxlun indhakuul calaa waraaqin qofkii qoraaga ahaa ee kitaabka qorayay inaysan khadin ku waajibayn wakhayaain kii waxa weeye dawaarlaha ah inaysan duntii ku waajibayn waa kaxaalin indhakuul maryihii inaysan indhakuulshi ku waajibayn qultu waxaan saxa raafici raafici wuxuu tasxiixiyey fii sharxi kitaabkiisa sharaxa ah asharx alkabiir baa la yidhahdaaye arujuuca fiihi in arrinkaa lagu noqonayo alcaadati caadaya fain darabat haday iskhilaafto wajaba albayan in caddeeya waajiba ilaa hadii kale fatadul ijaaratu ijaaradii ayaa buraysa wallahu aclam faslun faslkan mualif wuxuu kaga hadli doonaa maa yajibu calaa mukrin calaa mukri daarin aw daabatin wixii ku waajibayay qofkii daarta guriga keraynayey ama daabada keraynayey marka qofkii daarta keraynayay qofkii daabada keraynayay labay kale yihiin midba gooni ba uga hadlay mualifku wuxuu ku bilaabay qofkii daarta keraynayay wuxuu yidhi yajibu waxaa waajib ah tasliimu miftaaxi daari guriga furihiisa in lagu wareejiyo ila lmuktari kii kiraystaha ahaa wa cimaaratuhaa in gurigii la dayac oo la hagaajiyo waxay ku waajibaysaa cala almu'ajiri kii weeye kireeyaha ahaa ee guriga kireeyey fa in baadara haddaba uu degdego ninkii kireeyaha ahaa oo wa aslaxa daartii uu hagaajiyo wa ilaa haddii kale falilmuktari kii kiraystaha ahaa waxaa u bannaan alkhiyaaru inuu caqdigii khiyaar ka yeesho ama ku socdo ama uu ka baxo wa kasxu thalji barafkii oo laga sifeeyo ama laga xaaqo can isadxi guriga dushiisa cala lmu'ajiri kireeyihi ayuu ku waajibayaa wa tandiifu carsati daari guriga daaradiisa ama barxadiisa oo la nadiifiyo can haljin baraf laga nadiifiyo wa kunaasatin iyo qashin cala lmuqhtari karaystihii ayuunbuu ku waajibayaa wuxuu ku yidhi qofka waxa weeye mu'ajirka ah ee guriga kireeyey waxaa laga rabaa oo waajib ku ah inuu firihii guryaha furihii guriga ku wareejiyo qofkii uu guriga ka kireeyey maxaa yeelay guriga lama intifaacsan karo iyadoon furihii qofkii lagu wareejinin haddaba hadduusan furihii ku wareejinin qofkii kiraystaha ah khiyaar buu leey inuu caqdigii ka baxo iyo inuu ku socdo sidoo kale guriga dayactirkiisa iyo waxa weeye hagaajintiisa waxaa lagu leeyahay ninkan mu'ajirka ah waayahay qofkan kireeyaha ah ayaa lagu leeyahay gurigii inuu dayac tiro maalan haddii gurigii laga kiraysto isagoo bilaa albaab ah isagoo albaaba ah gurigi laga kiraysta qofkan mustaajirku xaq u leeyahay inuu ka dalbado guriga inuu albaabkii u sameeyo hadduu albaabkiisa xun yahay albaabkii inuu hagaajiyo gurigii hadduu ceeb leeyahay ceebtii inuu ka hagaajiyo ayuu xaq u leeyahay ama ceebtaasi markii guriga kiraysanayay ha jirto ama dib ha ka timaado hadduusan asagoo ceebta dhalinin weeyaan qofka mustajirka ceebtaas du asaga gacantiisa aynu ku imaan haddaba haddii uu degdego ninkan mu'ajirka ah oo ceebtii guriga ku timid uu hagaajiyo o guriga dayac tiro markaa hawshu waa caddahay oo warku waa uu cadyahay haddiise uu arrintaas samayn waayo oo guriga ka dayactiri waayo qofkii uu ka kireeyey qofkii kiraystaha uu xaq u leeyahay inuu khiyaar yeesho ama caqdigii uu ku socday ijaarada ama uu ka baxo maxaa yeelay ceebtan nusqaan bay u keenaysaa manfacadii wuuna ku dhibtoonaya masalan haddii gurigii uu biyaha soo daynayo waxaa uu xaq u leeyahay qofkii mustaajirka ama ajri inuu ka dalbado inuu halkaa hagaajiyo biyuhu guriga kasoo daynayo hadduu ka hagaajin waayo inuu ka baxo guriga ayuu xaq u leeyahay haddii laakiin biyuhu iskood u joogsadaan iyadoon la dayac tirin markaa khiyaarkiisii uu dhammaanaya maa jaaza licudrin baطla bizawali watay qaacidadu ahayd sidoo kale qofka muajirka guriga kareeyey waxaa lagu leeyahay hadday meeshu meel qabow tahay oo gurigii dushiisa uu barafku fadhiisanayo inuu barafkaa ka nadiifiyo ka xaaqo guriga si uusan gurigii dhibaato uu keenin maxaa hadii barafka guriga lagu daayo waxaa laga yaabaa inuu jingadii eh, uu dhibaato u keeno uu duleeliyo taasi waa xagga dusha sare xagga hoose hadduu usoo daadego barafkii ama barafkii daaradda uu fadhiisto waxaa lagu leeyahay in daaradii laga nadiifiyo barafka qofkii mustajirka ahaa ayaa barafka daaradda kusoo dhacaya iska nadiifinaya waa sida qashinkii buu la mid yahay qashinkana saasoo kale qashinkiisa dee asagaa iska xaaqaya ninkan muajirka ah qashinka ka qaadi maayo ilen qashin gacantiisu ku dhashay yajibu waxaa waajiba tasliihu miftaaxi daari guriga furihiisa in lagu wareejiyay ila muktari qof kiraystaha wa cimaaratuhaa guriga waxa weeye hagaajintiisa cala lmuajiri kareeyihi ayuunbaa lagu leeyahy fain baadar hadduu degdego aslaxa gurigii uu hagaajiyo ilaa haddii kale falilmuqtari kareysi wuxuu xaq u leeyahy alkhiyaaru khiyaar wakasxu thalji barafka in laga xaaqo can sabxi guriga dushiisa cala lmuajiri arrinkaas wuxuu ku waajibaya qofkii kareeyaha ahaa wa tandiifu carsati daari guriga barxadiisa oo laga nadiifiyo can thaljin barafka kunaastan iyo qashin cala lmuqtari kareystihi ayuu ku waajibayaa wain ajara hadduu kireeyo daabatan daabo lirukuubin fuulid hadduu u kireeyo facala lmu'ajiri kii kireeyaha waxaa ku waajibaya ikaafun kabad wa bardacatun iyo karbaash wa xisaamun iyo cayn wa hafarun iyo dabagelis wa buratun iyo farurxidh ama sandulle waxaa dahdaba wa khitaamun iyo hogaankii ama farurxidhki mualif halkan wuxuu ka gudagelayaa arrinkii labaad oo ah daabadii inuu kireeyo markuu ka soo hadlay guriga kireentiisii wuxuu ku yidhi hadaba hadduu daaba kireeyo fuulitaan in daabadii qof uu fuulo u kireeyey waxaa lagu leeyahay waxyaabahan soo socda ama ijaaratu cayn ha ahaato ama ijaaratu dima ha ahaato midkeed ahaataba waxaa lagu leeyahay ikaaf ikaafku waxaa weeye waa kabadii ama heryadii waxa dahdaba waayahay qobtolla waa la yidhaahdaa sidoo kale bardaca ayaa lagu leeyahay bardacadu waa karbaashkii xizaam waa caynkii iyo baydii waa xarigii heryada dusha laga saarayo lagu soo xidhay weeyaan safar waxa weeye waa dabageliskii waa xarigan dabada laga soo xidhay bura waa xalaqad yar ama bir yaroo sanka laga gelinayo neefkii ayaa la yidhahdaa bura innaga waxaan dhihi karaa sandulle ama faruuxidh ama sandulle midkaad halaba waaya khitaam waa xarigga lagu soo xidhayo faruuxidhkaas oo waxa weeye hogaanka lagu sii xidhiidhnayo kaasaa ah khitaam la intaaba waxay ka tahay waxyaabaha looga baahan yahay qofkii mu'ajirka ahaa ee waxa weeye si uu u makaniyo qofkan musta'jirka ah inuu intifaacsado daabadii ile waxyaabahan haddaysan daabadii la soconin lama dheefsan karo lama fuuli karo waaya ama haddii la fuulona waa dhibaato qofkii dhib buu kala kulmaya waa inuu oo daabadii u diyaariyo fuulitaan wain ajara haddii uu kireeyo daabatan daaba lirkuubi fulitaan hadduu u kireeyo faclanu ajri kireeyey waxaa lagu leeyahay ikaafun kabid ama heeryo wadardacatun iyo karbaash waxisaamun cayn wa hafarun iyo dabagelis wa buratun iyo waxa weeye faruuxidh wa khitaamun iyo xadhiggii faruuxidhkaa lagu soo xidhiidnaya hogaanka lagu lareeyey wa cala lmuktari kiraystihiina waxaa lagu leeyahay maxmilun guro wa midallatun iyo dallad wa wiaaun iyo gogol wahiaaun iyo huwad yani wax la huwanay wa tawaabicuhaa iyo wixii arrinkaa raacayay wal asaxu muctamad waxaa weeye fi sarji koorihii itibaacu lcurfi in caadadii la raacayo muxuu ku yidhi qofka muktariga ee kareystaha ah asaga waxaa lagu leeyahay guro guradu waa waxaa la saaraya neefka geela ah si waxa weye qofkii uu si nafisa ugu fadhiisto oo sida aqal yar oo kale weyaan midalladuna waxa weeye waa wixii qofku uu cadceedda ka harsanayay dalladii wiaana waa wixii uu goglanayay ee uu maxmilkaa ku dul goglanayay khiaauna waa wuxuu dusha kaga dadeeyey maxmilka ee cadceedda kaga asturayay dabaysha wa tawaabicuha iyo intaa wixii soo raacayay oo sida xarigii lagu soo xidhayay maxmilka iyo wixii lamidka ahaa intaasoo dhan waxaa laga rabaa qofkii muktariga waxyaabahan waa s waxyaaba iska rafaahiyaada oo dheeraada wayaan waxyaabihii asaasiyaadka ama asaasiyaadkii qofkii muajirka lagu lahaa xagga kooraha faraska la saarayo waxaa loo ogayaa buui curfiga curfiga haddii uu saaro qofka muajirkaana asagaa bixinaya hadduu mustaajirka saarana mustaajirkii ayaa keensanaya wacala muktari karesihi waxaa laga rabaa maxmilun guro wamidalatun iyo dallad wawiaaun gogol wahiaaun gibil watawaabicuha wixii intaa raacaya walasaxun waxa weeye fi sarji walasaxun muctamad waxa weye fi sarji kooraha waxaa muctamad ku ah itibaacu lcurfi curfiga in la raacayo wa darfu lmaxmuuli wixii la qaadayay ama la xambaarayay ee daabada lagu rarayay weelkiisa cala lmuajiri kireeyihii ayaa laga rabaa fii ijaarati dimmati ijaaradii dimada dhexdeeda wa cala lmuktari kiraystihii ayaa lagu leeyahay weelka waxyaabihii la xambaarayay la rarayay weelashii lagu rari lahaa fii ijaarati alcayni caynta ijaaradeedii wuxuu ku yidhi ijaaradu hadday tahay ijaaratu dimma wax alla wixii alaabtii la xambaarayay lagu ridi lahaa ee weelal ah waxaa lagu leeyahay qofkii muajirka ahaa hadday ijaaratu tahay ijaarada dim ijaara dima hadday tahay hadday ijaaratu cayn tahayna qofkii kiraystaha ahaa ayaa lagu leeyahay maxaa loo kala qaaday yani ijaaratu lcayn iyo ijaaratu dima halkan maxaa yeelay ijaaratu dima macnaheedu waxa weeye qofkii waxaa laga rabaa inuu alaabtan raro oo beled hebel u gaadhsiiyo marka maadaama uu dusha iska saaray inuu alaabtan rarayo dee weelashi lagu ridi laha asagaa laga rabaa waa ijaaratu dima ijaaratu cayn lakin waxa la yidhi daabadanu ma lagaa kireey daabadana lagaa kireey marka daabadii oo khali ah lagu wareejiyo farta lagaa saaro ayuun baad qofkii ajirkaa ku leedahay laakiin inuu alaabtii aad ku ri lahayd ku ridi inuu ku siiyo eh, bacihii iyo jawaanadii iyo waxyaabihii la midka ahaa dee xaq uma leed wacala lmuajiri kirayihi waxaa lagu leeyahay fi ijaarati dibati ijaaratu dibadii waxa lagu leeyahay alkhuruuju inuu la baxo maca daabati daabadii ah si uu daabadii u ilaaliyo oo la socdo oga warqabo wacaanat raakibi qofkii daabada fulayay inuu ku caawiyo fii rukubihi fulitaankiisi wanusuulihi degitaankiisi bixasabi alxaajati xaajada kolba siday tahay wa rafcu lmixmali guradii inuu xambaaro wa xatuhu inuu dejiyo wa shadu lmixmali guradii inuu xidho wa raxluhu inuu furo wa laysa calayhi laguma le qofkii muajirkaa fii ijaarati lcayni ijaarada caynta ila takhliyatu inuu u baneeyo mooyaane bayna almubtari qofkii kiraystaha iyo wadaabati daabadii inuu dhexdooda ka baxa mooyaane oo ku wareejiyo mooyaane wax kale laguma leh wuxuu ku yidhi qofka mu'ajirka ah hadday ijaaradu tahay ijaaratu dimma daabana uu kireeyo waxaa looga baahan yahay inuu qofkii uu ka kireeyo daabadan inuu la socdo oo uu raaco si uu daabadiisa u ilaaliyo qofkii daabada fuulaya u caawiyo markuu daabada fuulayo markuu ka soo degayo kolba xaajadu siday tahay oo u caawiyo isla markaa in uu guradii daabada la saarayay neefka geel ah inuu u raro oo u saaro inuu ka soo dejiyo inuu xidho guradaas inuu furo intaasoo dhan baa looga baahan yahay laakiin ijaaradu hadday tahay ijaaratu cayn qofkii muajirka waxaa laga rabaa un inuu ku wareejiyo daabadii uu ninkan ka kireeyey inuu la daxana lagama rabo inuu waxa weeye ku caawiyo daabadiina lagama rabo maxaa loo kala qaaday ijaaratu cayn ijaaratu dhima maxaa yeelay ijaaratu adhima qofkan muajirka ah wuxuu isku laasimiyey inuu qofkan qaadayo oo beledka uu gaadhsiinayo marka maadaama qararkiisi qaaditaankiisu dusha iska saaray waxaa laga rabaa in qofkii la socdo oo daabadiisa ka warhayo oo qofkii u caawiyo alaabtii u saaro u dejiyo u raro ilan xamaalkii iyo caawimaadii waxo dhan asagaa dusha iska saara waa ijaaratu dimma waxaa la mid tahay hadda sida basaska ah ee waxa weeye magaalooyinka u kala goosha qofka karaysanaya darawalkii gaadhiga waday ayaa ku wadaya qofkan waxa weye gaadhigii muu marka alaabtii asagaa u raraya asagaa u dejinaya asagaa gaadhiga ku wadaya asagaa waxa weye tanna waa saas kale daabadiina meeshii gaadhiga may ugu jirtaa la soco dadkii hore meeshii gaariga ayay ugu jirtaa taasi waa ijaaratu dhima ijaaratu cayn laakiin waxaasoo dhan lagama rabo oo waxa weeye qofkii inuu ku wareejiyo neefkii daabadii ayuun baa laga rabaa maxaa yeelay de qofkan waxa weeye daabada mucayanka unbuu ka kiraya wuxuu ku yidhi وعلى المؤجر qofkii kireeyaha waxaa ku waajibaya fi ijaarati dimati ijaarada dimada waxaa ku waajibaya alkhuruuju maca daabati daabadii inuu la baxo litacahudi si uga warhayo waicaanatu raakibi qofkii daabada fuulayay inuu ku caawiyo fii rukubi fuulitaankiisa wanusuulihi degitaankiisa bixasabi alxaajati xaajada kolba siday tahay warafcu lmixmari in uu waxa weeye guradii uu aado waxau inuu dejiyo washad lmixmali mixmalkii inuu eh, xidho waxalluhu inuu furo walaysa calayhi dushiisa ma fi ijaara lcayni caynti ijaaradeedii ila takliyat inuu baneeyo mooyaane bayna almuqhtari qofkii kiraysta iyo wadaabati daabadii inuu dhexdooda ka oo ku wareejiyo wa tanfasikhu ijaaratu lcayni caynta ijaaradeedi way fasakhmaysaa bitalafi daabati daabadii dhimashadeeda wayahbutu lkhiyaaru khiyaarka uu ku sugnaanayaa bicaybihaa daabadii ceebaynteeda hadday ceebe ku timaado walaa khiyaara khiyaar uma sugnaan kuma sugnaanin fii ijaarati dimmati ijaarata dima dhexdeeda haddii daabadii ay dhimato ama ay ceebowdo bal hase yeeshee yalzamu waxaa ku waajibaya qofkii muajirka alibdaalu inuu daaba kale kusoo bedelo wuxuu ku yidhi e ijaarat alcayn hadday tahay ijaaradu oo daaba la kireeyo dabeetana daabadii ay dhimato waxa weeye ijaaradii way fasakhnaysaa ijaaradii way fasakhnaysaa ilaan qofkan ijaaradan waxaa ku dhacday oo caqdigan ijaarada waxaa laga kireeyey daabadan mucayanka ah marka daabadiiba hadday dhimatay waxa weeye wixii caqdigii ijaarada ku dhacay ee manfacada laga oofsanaya ayaa meesha ka baxay marka caqdigii ijaarada wuu fasahmayaa waayahay macquud calayhi ayaa meesha ka baxay laakiin ijaarada dimada saas ma asi noo imaan doonta iyada waa la bedelaya sidoo kale haddii daabadii la kiriyey ceebowdo ijaaraduna ta ijaaratu cayn qofkii waxa weeye khiyaar ayuu yeelanayaa haddii daabadii maalan ee xanuunsato ama dhibaato ay ku timaado qofkii xaq wuxuu leeya inuu ka baxo caqdigii ijaarada hadduu doonana waa ku socon karaa hadday tahay ijaaradu ijaara dhima oo daabadii ay dhimato waxa weeye wax khiyaar ah oo sugnaanaya ma jira waxaa laga rabaa qofkii ijaaratu dhima ka kireeyey daabadan inuu daaba kale kusoo bedelo maxaa yeeley qofkan wuxuu xil qaaday in uu qofkan rarayo ama alaabtii uu qaadayo ama asaga laftiisa uu meel kale gaarsiinayo marka daabadan maqsuud maaha laftirkeedu waxaa laga rabaa un ayi daabo oo qofkan maqsuudkiisii ama dantiisii u oofin karta hadday midi dhimato mid kale uu keenayaa waay hadday midi ceebowdo mid kale ayuu kusoo bedelayaa laakiin lama fasakhayo caqdigii jaarada waacaamu acaamkii almaxmuulu ee la xambaaray ee daabada lagu raray liyukla si loo cuno oo sahida ahaa yubdal waa la bedelaya idaa ukila hadii la cuno fi ladar muctamad haddaan qaban wuxuu ku yihi daabada haddii raashin uu qofkii musaafirka ahaa ee daabada kiraystay uu daabadii ku raro raashinkaana uu yahay raashinkii uu sahayda ka dhigan lahaa isla markaa raashinkii uu dhexda ku cuno intuu safar ku jiray raashin kale wuu ku bedeli karaa oo sahay ah oo meeshii raashinkii dhammaaday wuu gelin karaa wuxuu mualifku saa qofkan waxa weeye wax baa lagu heshiiyey in lagu raro wixii wax ka badan ma keeni karo wixii lagu heshiiyey marka haddii raashinkan uu dhammaado haddana raashin kale ma kusoo bedeli karaa nacam maxaa yeelay raashinkan dee marka horeba in la cuno ayaa daabada loo saarae in waxa weeye meel kale lagu gaarsiiyo maqsuudku ma ahayn marka haddii uu dhamaado raashinkii raashin kale waa lagu soo bedelayaa waaya haddii alaabtii xataa uu daabada ku raraya ka dhimato oo alaabtii dhexda kaga baabaado alaab kale uu ku bedeli karaa oo daabadii uu saari karaa alaabtii alaab lamid ah taa waa may lamid tahay tana waacaamu raashinkii almaxmuuli lagu raray daabadii liyo kale si loo cuno yubdal waa la bedelaya idaa ukila hadii la cuno fi ladhari muctamad haddaan qabano faslun fi bayaani الزamn aladi tuqadaru اlmanfacatu bihi wa bayaani man yastawfiya wagayri dalik faslka malif wuxuu ka hadlayaa caddaynta zamanka manfacada lagu qadarayo iyo cidda oofsanaysa iyo waxyaabo kale waaya wuxuu ihi tasixu way asaxays yasixu waa asaxaya caqdu lijaarati karayntii caqdigeedu muddatan muddo muddadaasoo tabqaa ay joogayso fiiha muddada dhexdeeda alcaynu caynti haaliban sida badan fii qowlin qowlba wuxuu leeyay la yusaadu laga badin mahayo calaa sanatin sanad wa fii qowlin qowlna wuxuu leeyahay alaaiina soddon sano laga badin mahayo wuxuu ku bilaabay mualifku zamankii waxa weeye manfacada la oofsanay zamanka ijaaradu intee in leeg buu noqon karaa ugu badnaan ugu yaraan iska dhaaf ugu badnaan intee buu noqon karaa wuxuu ku yidhi caqdiga ijaaradu wuxuu asaxayaa cayntan la kireeyey inta ay joogayso haaliban shaygan la kirayay inta uu joogaya haaliban uu noolaanayo intaa unbaa la kirayn karaa in ka badan lama kirayn karo shay kasta muddo cumri buu leeyahay cumri zamani ah oo macruuf buu leeyahay hadda guriga isku mid maaha gaariga iyo isku mid ma aha waxa weeye alaabaha yararka iyo dhulka intaa way kala duwan yihin mid kasta cumri buu leeyahay dhulka ugu cumri dheer dhulka maba dhamaan karo soo ma laakiin waxyaabaha kaleo dhan way dhamaan karaan gurigii wuu dhamaan karaa wuu burburi karaa gaarigii alaabihii mid kasta cumri buu leeyahy marka cumrigiisa ayaa lagu qiyaasayaa waaya sida saxda haddaba qowlka saxda waa kaas ee muctamadka ah ee daabada oo kale inta u badan in la karayn kara waxay dhaheen culimmadu waa toban sano waxa weeye maradii sanad ama laba sana la karayn karaa addoonkii soddon sano waa la karayn karaa dhulkii boqol sano iyo ka badan waa la karayn karaa wahaa kada ahlu khibra lagu laabanaya qowlba wuxuu leeyahy maya sanad laga badin mahayo maxaa yeeley xaajadu sanadka umay ku eg tahay qowl kaloo saddexaad wuxuu leeyahay soddon sana laga badin mahayo maxaa yeele waa nisfu cumri alghaalib cumru haalibka qofka oo lixdan sano ah ayaa niskiisu soddon sana u yahay marka soddonkaas sana laga badin mahayo lakiin aqwaasha waa aqwaal iska waxaa weeye daciif yasixu caqdu lijaarati ijaarada caqdigeedu waa asaxaya muddatan muddo tabqaa ay harayso y joogayso fiiha muddada dhexda alcayn caynta haaliba sida badan wa fi qowlin qol ba wuu la yusaadu laga badin mahayo calaa sanatin sanad wa fii qowlin qol kalena wuxuu leeyahy alaaiina soddon sana laga badin mahayo walilmugtari qofkii kiraystay waxaa u bannaan kiraystaha ahaa ee mustaajirka ahaa istifaa manfacati manfacadii inuu oofsado binafsihi naftiisa uu ku oofsado wa bigayri hayrkii inuu ku oofsado oo fa yurkibu daabadii buu fuushiinayaa wayusakinu gurigii buu dejinayaa milahu qof asaga la mid ah walaa yusakinu laakiin dejin mahayo xadaadan qof birtumo ah wa qasaaran iyo mid maradofteeye ah waaya wuxuu ku yihi qofka musta'jirka ah waxaa u bannaan inuu manfacada naftiisana ku oofsado qof kalena uu e, u dirsado manfacadii qof kale inuu ku wareejiyo manfacadii xaq buu leeyahay maxaa yeele manfacada asaga iskale oo milkiye markuu e, gurigan kiraystay ama daabadan uu kiraystay haddaba daabadii uu kiraystay qof la mid a ah asaga wuu dejin wuu fushin karaa wuu saari karaa hadduu yahay qof asaga la mid ah xagga maarata cayilka iyo kala mid ah qof asaga ka cayiloon daabadii saari mahayo lakiin qof asaga lamid uu saaraya ama qof asaga ka hooseeya gurigii wuxuu dejinaya qof asaga la mid ah oo hadduu maalan qof yahay caadi oo dee aan tumaal ahayn qof asaga la mid uu saaraya dejinaya gurigii laakiin ma banaano hadduu yahay maalan qof bazaazah oo dharka ka ganacsada ama qof iska caadi ah oo dee caadi u family bedelkiisii uu guriga karaystay uu asagoo degi lahaa inuu qof kale oo birtuma ah oo xadaad ah, inuu dejiyo maxaa qofka birta garaacaya gurigii ayuu dhib u keysanayaa oo gurigii ayaa khalkhalaya oo dabcaya garaacaas faraha badan qof kasaara sidoo kale ma dejin karo oo maryaha bafteeya oo caddeeya maxaa yeeley ayuu wasakhaynaya walilmuktari qofkii kiraystay daabo ama guri iyo wixii la midkaaba waxaa u banaan istiifa manfacati manfacadi inuu afsado binafsi nafsi inuu ku afsado biayri hayrki inuu ku afsado fayurkiba haddaba uu fuushinaya daabadii wa yusakinu wuu dejinaya gurigii mitla qof asaga la mid ah walaa yusakinu dejinaya xadaadan qof birtuma ah wa qasaaran iyo qof bafteeye ah macnaa qofka waxa wey waxyaabahan cad ee dhexgeliya maryaha markay cusub yihiin qofka geliya maryaha dejin mahayo waman yastawfaa wixii laga oofsado minhu xaggiisa manfacadii wadalika miaalka daarin daarwabay wa daabatan iyo daabo mucayanatan oo la cayimay laa yubdalu la bedeli mahayo wamaa yustawfaa bihi wixii lagu oofsado manfacada asaga laftirkiisa lagu oofsanayo ama dariiq u ah manfacadii wadalika miaalka thawbin maradii weeye wasabiini ilmihii yaraa weeye thawbkaasoo cuyina loo cayimay lilkhiyaadati tolmo iyo sabigaasoo cuyina loo cayimay lilirtidaaci nuujin yajuusu waxaa banaan ibdaaluhu in la bedelo fi asax muctada haddaan qabano wuxuu ku wixii manfacada laga oofsanayay macquudu calayhiga ahaa ee laftarkiisa la kireeyey sida gurigii iyo daabadii hadday mucayan yihiin oo la cayimay waa qayd daabadu iska leedahay daabadu maxaa yl gurigu laa yakuun ilaa mucayan gurigu waxaan mucayanan ma noqdo marka ayada lama bedeli karo kuwaas haddii guri lagaa kireeyo ma kartid gurigan guri kale igu bedel oo waxa weeye mar haddii gurigaa heshiisku ku dhaco in caqdi cusub la gelaya mooyaane daaba haddii lagaa kireeyo mucayana daabadii daaba kale bedeli karo laakiin wixii macquud calayhi aan ahayn ee manfacada lagu oofsanayey waa la bedeli karaa sida maro aad qof dawaarlaa u keentay oo tidhi itol haddaad doonto maradaa waad ka sii qaadi kartaa oo maro kale waad ku bedeli kartaa maradii waad kartaa maradan itol bedelkeeda sidoo kale ilmo yar haddaad dado ilmaha naaska ii nuuji haweeney ood kula heshiiso inaad mushqaayad ku siiso ilmihii ilma aan ahayn waad u keeni kartaa waay oo lamid ah ilmihii maxaa yeeley maqsuudku waxa weeyaan in haweeneydaas ay ilma naaska jaqsiiso ama kan ahaado ama kan ahaado waa isku midkii un waxa weeya waa ariiq listiifaa manfaca marka waxay la mid tahay sida qofkii raakibka ah ee daabada fuulayay qofkii mustaajirkaana wuu noqon karaa qof kalena wuu noqon karaa iyo alaabtii daabada la saarayy alaabtana way noqon kartaa alaab kalena waa lagu bedeli karaa taa waa may la midtahay wmaa yustawfaa minhu wixii laga oofsanayay manfacada wadalika miaalka daarin daar weeye wadaabatin daaba weeye daabadaasoo mucayanatin la cayimay laa yubdalu la bedeli mahayo wamaa yustawfaa bihi wix lagu oofsanayay manfacada wadalika mitaalka thawin mara weeye wasabiin ilma yar weeye ducuyana loo cayimay waxa weye thawabkii lilkhiyaadati tolmo iyo ilmihii oo loo cayimay lirtidaaci nuujin yajuusu way bannaanta ibdaalu in la bedelo fi asaxi muctamad haddaan qabana wayadu lmuktari kiraystaha gacantiisu cala daabati daabada dusheeda uu ku leeyahay wathooba iyo uu kiraystay yadu amaanatin waa gacan ammaano muddat alijaarati muddadii kirada wakada waxaa la mid ah kirada markay dhammaato kadib fi asax muctamad haddaan qabano mualifka halkan wuxuu ku tilmaamayaa gacanta qofka musta'jirka ah kiraystaha gacantiisu waa maxay waa yadu amaana yadu damaan maaha ila gacantu waa labo yadu damaan iyo yadu amaana marka yaddiisu yad damaan maaha waa yad amaano taa macnaheeda waxa weeye laa yadmanu ila bitacadi aw tafriid shaygii uu kiraystay ma damaana qaadayo ma magdhabayo ilaa in la helo mooyaane xadgudub ama gaboodfal haddii uu ka gaabiyo dayaco ama uu ku xadgudba markaa wuu magdhabaya laakiin hadduusan labadaa midna samaynin ma magdhabayo haddaba gacantiisu waa gacan ammaano maxaa yeelay ma oofsan karo shaygii laga kireeyey ilaa inuu gacanta saaro mooyaane laakiin waxaa laga rabaa waxyaabahi mutlifaadka ahaa ee waxaan dhibaato u keenaya uu kiraystay inuu ka difaaco sida qofkii ammaanada loo dhiibay oo kale waayahay muddadii kirada ay socoto waa sidaas muddada kiradu hadday dhammaato ka war oo welina shaygii uu kiraystay gacantiis ku jiro gacantiisma gacan damaan bay isku beddelaysaa maya taa khilaaf baa ku jira dambe laakiin sida muctamadka xataa muddadii kirada hadday dhammaato shaygii uu kiraystayna weli gacantiisu ku jiro gacantiisu weli waa gacan ammaano ma damaana qaadayo ilaa bitacaddi aw itafriid wayad mubtari karaystaha gacantiisu calaa daabati daabada dusheeda ahaatay wathawbi maradi yadu amaanatan waa gacan amaano muddata ijaarati muddadii kirada wakada waxaa lamida bacdaha muddadii kirada kadib filasaxi muctamad haddaan qabanno walow rabada haddii uu xidho daabatan daabo daabadaasoo igtiraha uu usoo karaystay lixamlin rar ama mase rukuubin fuulitaan walam yantafic uusan ku intifaacin biha daabadii lam yadman ma magdhabayo daabadaas ilaa idan hadama calayha inuu kusoo dumo mooyaane daabadii istablun daash fardeed ama waxaa dhahda xero fardeed fii waqtin waqti uu kusoo dumo waqtigaasoo low intafaca bihaa haddii uu dheefsan lahaa daabadii lam yusibha alhadmu waxa weeye dumitaankii uusan ku dhaceen wuxuu ku yihi haduu daabo usoo kiraysto in uu rarto ama uu fuulo dabeetana daabadii uusan dheefsanin oo uusan raranin fuulinna ma magdhabayo hadday daabadii halkaa iska joogto oy iskeed u dhimato aafa samaawi ku timaado ma magdhabayo qofkii musaajirka ah laakiin waxaa laga soo reebayaa taa haddii meeshii ay ku jirta daabadu xeradii ay ku jirtay daashfardeedkii maalan faraska uu ku jiray uu kusoo dumo istabli baa la yidhahdaa hadduu kusoo dumo wakti haddii uu daabadaa intifaacsan lahaa ay ka maqnaan lahayd xeradan oo marka ayna kusoo dunteen waa maalintii oo kale maalan xilli maalan daabooyinka la dheersado subaxii oo kale gelinka hore iyo gelinka dambe iyo yani xilliyadii dee la dheefsanayay muusa dheefsanin uu iska daayey dabeetana daashfardeedkii unbaa faraskii ku jira kusoo duy oo ku dhintay marka ayada ah wuu damaano laakiin habeenkii o kale hadduu kusoo dumo xilli aan daabada la oo xelada lagu xareeyo markaasoo kale ma magdhabayo waaya maxaa yeele markan asagaa gaabiyeyoo daabadii waxaa rabay sida caadada ahayd inuu dheefsado oo xilligan oo kale daashfardeedka ka maqnaato qadar ilahayba ha ahaato lakiin asaga laftirkiisu waxoogaa yani wuxuu sabab u ahaa talafkeeda inay maadaama ku xiray daabadii meeshaas isla markaana uu kusoo dumay meeshii ay ku jirtay walow rabada daabatan daaba hadduu xidho daabadaasoo igtaraha uu usoo kiraysta lixamlin rar aw rukuubin fuulid walam yantafic biha uusan dheebsanin lam yadman magdhabaya ilaa idan hadama caleyha inuu kusoo duma mooyaane istablun daas fardeed fii waqtin waqti waqtigaasoo la yantafac biha hadduu daabadii dheebsan lahaa lam yusib alhadmu dubitaankii uunu ku dhaceen walow tadfa almaalu xoolihii hadday ku dhintaan fii yaddi ajiirin qofki reestaha gacantii bilaa tacadin iyadoosan xadgudub jirin oo wax xadgudub uusan ku samaynin wadalika miaalka thawbin maro weeye maradaasoo ustuujira loo kiraystay likhiyaadatihi tolmo in la toolo loo kiraystay aw masabqi in la rijiyey loo kiraystay lam yadman ma magdhabayo in lam yanfarid waa haddii ninkii shaqaalaha ahaa ajiirka ahaa uusan la keli noqonin bilyadii gacanku haynta waxaa weeye maradaas wadalika bian qacada waaba inuu la fadhiistay almusaajiru qofkii soo kiraystay macahu qofkii ajiirka ahaa maciisa uu la fadhiistay aw mase axdarahu uu keenay manzilahu gurigiisa wakada waxaa la mid ah in infarad hadduu la keli noqday ninkii ajiirka ahaa shaygii loo dhiibay marada ahaa maalan fi adhar اaqwaali aqwaasha kale ugu xoog badan haddaan qabano wاhaali qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay yadmanu waxaa magdhabaya almushtaraku ajiirkii laysku lahaa ee la wadaagay wahuwa ajiirka mushtaraka waxaa weeye man qof way iltazama dusha iska saaray camalan shaqo fii dimati dimadiisa lalmunfaridu kii la keli noqday waxa weeye munfarid ajiirkii munfaridka ah ma ah ee keliga ahaa wahuwa ajiirka munfaridka waxa weeye man qof way ajara keliyay nafsuhu naftiisa muddatan muddo muddadaasoo mucayanatan cayiman ee licamalin shaqana u kireeyey wuxuu ku yihi haddii qofkii ajiirka ahaa ee xoolaha loo dhiibay ajiirku waa qof lasoo kiraystay oo xoolo loo dhiibay ama xoolaha ha ahaadaan maalan dhar uu tolayo ama waxa weeye guri uu dhisayo oo alaabtii loo dhiibay almuhim alaabtii loo dhiibay ee layidhi ku shaqee ama ka shaqee qofkii ajiirka lasoo kiraystay hadday gacantiisa ay ku dhintaan isagoon xadgudbin sida maalan oo kale qofka waxaa loo soo kiraystay maro inuu tolo ama uu rijeeyo dabeetana maradii ayaa gacantiisi ku dhimatay isagoon wax taqsiir ama tacadi aan samaynin marka ayada ma magdhabaya hadduu ku gabadfalo maradii asaga uu dayaco ama uu ku xadgudbo taa iyada u magdhabaya khilaafka ma jir taagna lakin hadda waxaa laga hadlaya hadduusan qofkii lasoo kiraystay ee dawaarlaha ahaa haddii usan maradii ku xadgudbin laakiin iskeed u dhimato maalan waa laga xoogay maradii baa gubatay oo asaga uusan ku xadgudbin haba yaraatee markaa ma magdhabaya haddii uusan la keli noqonin gacanku haynteeda oo waxa weeye ninkii mustajirka ahbaa la fadhiyay dawaarlihii intuu maradii tolayay dabeetna afa samaawi aa timid maradii way dhimantay ma magdhabayo sidoo kale hadduu gurigiisa keeno oo dha guriga igu tol ama shaqadan igu qabo alaab u dhiibo dabeetna alaabtii loo dhiibay ama xoolihii loo dhiibay gacantiisa ay ku dhintaan asagoon xad gudbin taana ma magdhabayo maxaa yeelay markan qofkii xaqlaha ahaa ayaa gacanta kula haya shaygan asagaabaa gacantii ku haysta waxaan gacantiisii weli mayna ka bixin maadaama asagu la joogo oo wixiisii uu eh, ka warqabo taasi waa haddii uu la joogo haddii uu la keli noqdo ka war qofkii ajiirka ahaa xoolihii uu la keli noqdo dabeetana gacantiisa ku dhintaan taa saddex qowl baa ku jira saddex qowl ayaa ku jira horta intayna saddexda qowl sheegin ajiirku laba u qaybsamaa ajiir mushtaraka ah iyo ajiir munfarid ah ama ajiir mufrad ah. ajiirka mushtaraka waa ajiirka dadka dhexeeya ee kana shaqo qabanaya kana shaqo qabanaya sida dawaarlaho kale qofkan maruu ka qaadaya kana maruu ka qaadaya kana maruu ka qaadaya intaba shaqada u wada qabanaya waa ajiir mushtaraka ajiirka munfaridka waa kan hal qof uu soo kiraysta ee wakti mucayan uu kula heshiiyo waktigaa shaqada ay qabo waktigaa uu kula heshiiye shaqada ii qabo marka dharkaa ii tol ama gurigan ii dhis cid kale shaqa uma qaban karo marka waa ajiir khaasa ama ajiir munfarid la dhaha haddaba saddex qowl baa ku jira ajiirkii haddii uu la keli noqdo xoolihii oo gacantiisii ay ku dhintaan qowlka ugu xoog badan wuxuu leeyahay ma magdhabay muطlaqan ma magdhabay hadduusan xaj gudin maxaa yeelay qofkan waxa weeye waa amiin gacantiisu gacan ammaano weeye waxaana wuxuu u qaaday manfacada naftiisa iyo manfacada qofka kale marka ma magdhabay wuxuu la mid yahay sida qofkii caamilulqiraadka ah qowlka labaadna wuxuu leeyahay wuu magdhabayaa mulaqan wuu magdhabayaa mulaqan haddaba qowlka labaad mualif buu qariyay muusan sheegin qowlka labaad waa laga fahmeeyey adhar alaqwaal maadaamuu yidhi qowl saddexaadna waa noo sheegay qowlka labaad haddaba wuu qarsoon yahay qowlka labaadna waxa wey kaa adharka unuu lid ku yahay oo wuu magdhabayaa wey mulaqan qowlka muxuu ku celeeyey wuxuu yihi maxaa yeele manfacada naftiisa ayuu waxaan u qaaday marka maadaama naftiisa uu qaaday waxaan sida qofkii mustaciirka ahaa ee wax caariyeystay buu la mid yaho wuu magdhabaya qowlka saddexaad wuxuu leeyahay ajiirkii baan kala qaadaynaa ma hadduu ajiir mushtaraga yahay mise hadduu ajiir khaasa yahay hadduu ajiir mushtaraga yahay wuu magdhabayaa hadduu ajiir khaasa yahay lakin ma magdhabaya ajiirka mushtarakana waa kaan soo tilmaamay waa ka waxa weeye dadka wada shaqaynaya dadka dhexeeya qofkana shaqadii ka gudoomaya kana ka gudoomaya kana ka gudoomaya qofna aan waqti mucayan kula heshiin kaawey ajiirka mushtaraka marka kaawey magdhabayaa buuri maadaama uu dadka ka dhexeeya adigu usan khaas ku ahayn waaya laakiin ajiirka khaaska ee adiga kuu shaqaynaya waqtigiisa adiga ku siiyey ee aad waqtiga ka kiraysatay ee tii waqtiga ani ii shaqee haddii wixii gacantiisa ku dhinto ma magdhabayuu leeyahay qowlkan saddexaad sidaas ayuu ku tegay wuxuu ku yihi walow talifa almaalu xoolihi hadday ku dhintaan fi yaddi ajiirin qof lasoo kiraystay gacantii bilaa tacadin xadgudub la-aan kathowin wadalika miaal kathowin marawey maradaas isu jira looga soo kiraystay likhiyaadatii inuu tolo aw amase sabqii inuu rijiyeeyo lam yadan ma magdhabay lam yafrid hadduusan la keli noqonin bilyaddi gacanku hayntii marada bian qacada almustaajaru kii kiraystaha ahaa ee qofkan soo kiraystay ayaaba la fadhiistay macahu ajiirkii aw mase axdarahu wuxuu keenay manzilahu gurigiisa wakada waxaa la mid ah in infarada qofkii ajiirka hadduu keli noqdo fi adhar aqwaal aqwaasha kale ugu xoog badan waaliu ka saddexaadna qowlka saddexaadna wuxuu leeya yadmanu waxaa magdhabaya almushtaraku ajiirkii mushtaraka ee la wadaagay wa huwa ajiirka mushtaraka waxa weeye man qof way iltizama dusha iska saaray camalan shaqo fii dimatihi camalan shaqo laaimsaday oo dusha iska saaray fii dimatihi dimadiisana camalkii ku laazimiyey shaqadii lalmunfaridu kii keliga aha maya wa huwa asagu man qof way ajara kariyey nafsuhu naftiisa muddatan muddo muddadaasoo mucayanatan la cayama camalan shaqana uu kareeyay walow dafaca haddii uu dhiibo thawban maro ilaa qasaarin mid bafteeya oo marada caddaynaya hadduu u dhiibo liyuqasirahu si u bafteeyo oo mase khayaadin mid dawaarla ah liyakhidahu si uu u tolo fafacala uu sameeyo oo lam yadkur lahu uusan u sheegin ujratan mushqaayad falaa ujrata lahu wax mushqaayada male qofka asaga ah waqiila waxaa lii lahu ujuuro ayuu yeelanaya mushqaayad buu leeyahay waqiila marada inuu tolo ama uu caddeeyo macruufan mid lagu og yahay oo lagu yaqaano bidalika alcamal shaqadaas oo dawaarlo intaa usoo shaqa tagay uu yahay falahu markaa xaq buu lehay ujradii wailaa haddii kale oo shaqadaan lagu aqoonin oo usan shaqadan caan ku ahayn oo shaqadiisa islahayn falaa markaa ma yeelanayo waqad yustaxsan qowlkan waxaa la arkaa in la wanaajisto oo loo arko qowl xasan ahoo xoog badan uu mara u dhiibo qof qasaar ah qofkii marada caddaynayay ee caddiinka dhex gelinaya marada cusub si uu maradii u bafteeyo ama qof khayaad ah oo dawaarla ah ayuu mare udhibi si uu utolo dabeetana sidii buu sameeyey wax mushqaayadana lama sheegin muuna dhihin lacagtaasaan ku siinaya lacagba lama soo hadal qaadin dawaarlihiina ma dhihin intaasaan kugu toli kii u dhiibana muusa dhihin intaa igu tol marada mara buu dhiibay maradan tol buudi kiina maradiibuu tolay dawaarlaha ah marka ayada ah wax ujro ma yeelanaya maadaama ujraba aan la sheegin saddex qowl masalada ku jira qowlka muctamadka madhabka ku ah waxaa weeye inuusan wax ujraha yeelanin maxa ujraba lagu heshiini soo ma wax ujraha miyaa la sheega waa maya de ujra markaa ma yeelanayo waa qowl asax oo mansuusa ah. qowljumhuurna waa lagu tilmaamay maxaa yeele wax ciwado qofkan dusha iska saaray mustaajirka ah ma jiro marka waxay la mid tahay si asagoo dhoo kale wani oo cunta isiiyo oo cuntadii uu siiyo marka wax eh, kharash oo ku yeelanaya lacaga ah, ma jirto royaani kitaabkiisa albaxr wuxuu ku yidhi waxaa la matay sida asagoo dhaha gurigaaga ideji bil oo uu dejiyo wax ujraa kuma yeelana bil ijmaac culamada s isku waafaqsan yahin marka taasa la matay kaasi waa qowlka koobaad ee madhabka muctamadku ahaa qiil baa wuxuu leeyahay maya mushqaayadiisi wuu yeelanayaa maxaa yeelay qofkan shaqada u dhiibay ama u dirsaday waxa weeye manfacadiisii ama shaqadiisii ayuu oofsaday marka mushqaayadiis ha siiyo qowl saddexaad baa wuxuu leeyahy maya waan kala qaadaynaa qofkan shaqada loo dirsaday shaqadan ma shaqadiisi ma xirfadiisiba mise ma ah haddii waxaan xirfadiisa tahay oo dawaarlo uu yahay intaaba usoo shaqo tegay marka ujradiisa wuu yeelanaya xataa haddaan ujro lagula heshiin haddii uusan xirfadan caan ku ahayn oo maalintaa lidhin oo maradan ma ii toli karta ha waan kuu toli ken oo u tolay dar ilahi ugu tolay isagoo dee waxba aan la sheegin markaa ma yeelanayo mushqaayo qowlkana saasuu u kala qaaday qowlkan mualifku wuxuu raaciyay waqad yustaxsan qowlkan waxaa la arkaa in loo arko qowl wanaagsan oo xasan ah maxaa yaele curfiga ayaa arrinkaa xukminaya midda kale curfigii baa ka xoog badan lafdigii meeshii lafdiga gelaya haddiiba xataa aanu jiro la sheegin curfigaa tusinaya in qofkan kale mushqaayadda u yeelanayo wacalaa haadaa buu ihi shaarixii camalu nnaas dadku qowlkan ku camal falaan maanta haddii aan qowlkan lagu camal falin qoortaa la isla geli soo tan nin dawaarlaa u dhiibto mara tola dahdo inagoo maanta mushqaayad walba sheeganay uu jiro toona war maradan iyo tolo maa la dhahaa maradii uu kuu talo dabeetana dahdo markuu maradii kuu talo waad wax ujradood igu leedahay ma jirto markuu sabab de maxaan ku heshiinay waa maya dee fiqhan culamadu saasay leeyihin qoortaa laisla geli maya waa lasdili war mida sa ahayn taa lagu kala bixi maayo tagsiilaad gacanta u taagtay ama bas baskii baad fuushay wax ujuuraha maan la sheegin markii baskii aad ka degtay unbaad tidhi waxa wey waxba iguma lihin maxaa yeel wax ujuuraha miyan ku heshiin waa maya haddii aan qowlka madhabka aan ku soconnay ee hore waxa wey qoorta laisla geli marka sida waxa weeye xasanka ee dadka curfigooda waafaqsan waa qowlka u dambeeya ah haddii qofkan shaqada lagu yaqaano in ujuuradiisi uu mutaysanayo walidalik buu yihi hazali qowlkana adhar oo xoog badan camaru naasirna qowlkan uu ku dagaalay sheekh cizudiin wuxuu yihi ibn cabdisalaam qowlkana asaxa royanin kitaabkiisa alxilya wuxuu ka wariyay alakariin culamada eh, madhabka intooda badan wuxuuna yihi waa alikhtiyaar waa qowlka la dooranayo yidhi fi lbaxrin wuxuu ku yihi kitaabkiisa albaxr royani uftii bihi waaftaa bihi khalaa'iqu min almutaahiriin qowlkanaa fatwoodaa buu yihi khalaa'iq fara badan mutaahiriintan ay fatwoodeen walow dafaca hadduu dhiibo thawban maro ilaa qasaarin qof bafteeya liyuqasira suu bafteeyo oo masakhayaatin qof dawaarlaha liyakhiduu suu talo facala sidaa uu yeelo walam yadkur lahu usan u sheegin ujratan mushqaayad falaa ujrata lahu wax mushqaayada male waqiila waxaa lahu ujra wuu yeelanayaa waqiila waxaa lihin kaana hadduu yahay macruufan mid lagu yaqaana bidalika alcamal shaqada falahu ujradii wuu yeelanaya wa ilaa haddii kale falaa ma yeelanayo walow tacaddaa haddii uu xadgudbo almustaajiri qofkii kiraysta ahaa bian daraba waaba inuu garaacay addaabata daabadii ow amase kabaxa uu xakameeyey fowqa alcaadati caadadii in ka badan ow amase arkabaha uu fuushiyey afqale minhu qof asaga ka culus ow amase askan uu dejiyey xadaadan qof birtuma ah ow amase qasaaran qof fufteeye ah oo marada cadaynaya damin alcayn cayntii wuu magdhabaya wakada waxaa la mid ah low igtara hadduu u kiraysa daabadii lixamli miati ridlin boqol rodol inuu ku raro oo min ximdatin heed ah oo faxamala uu ku raro miatan shaciiran boqol qabandi ah ama masc kasta uu isweydaariyo ama mase licaharati akfisatin toban qafiis uu usoo kiraysto oo shaciirin qabandi ah oo faxamala uu ku raro xindatan toban qafiis oo heed ah duuna cagsihi cagsigiisase maya wuxuu ku yihi qofkii mustajirka ahaa waa kaan soo tilmaanay inay gacantiisu gacan ammaano tahay horta waxaa laga rabaa inuu dadaalo oo daabadii uu kiraystay uu daryeelo uusan ku xadgudbin uusan ku takrifarin haddaba hadduu xadgudbo qofkii mustajirka ahaa oo daabadii uu garaaco ama uu xakameeyo fowq alcaadati labadaba fowq alcaadati bay u laabanaysaa in xaddi caadigaad ka badan buu garaaca daabada loo ogolaya inuu yar garaaco haddii dee socon weydo laakiin xaddi inuu ka bixiyo garaaca looma baahno ama uu xoog u xakameeyey si ka badan intii yani daabada lagu xakameyn lahaa si ka daran buu u xakameeyey ama qof asaga ka culus buu daabadii saaray ila lama qof ka culus inuu saareen ama guribuu kiraystoo wuxuu gurigii dejiyey qof birtumo ah oo gurigiibaa dildilaacay ama dumay ama qof marada caddeeya oo bafteeya ayuu gurigii dejiyay dabeetna gurigiibaa wada rinjiyoobay cayntii wuu magdhabaya intaasoo dhan wuu magdhabaya maxaa yale xadgudub ayuu sameeyey taa waxaa la mid ah haddii uu u karaysta daabo inuu boqol rodol inuu ku raro oo heed ah dabeetana boqol rodol oo qabandi ah uu ku raro ama taa cagsigeed oo ah inuu boqol rodol oo qabandiha u kiraysto dabeetana boqorkoodo heeda uu ku raro labadaaba waa xadgudub hadduu sameeyo oo isweydaariyo wixii lagu heshiiyey damaan baa ku waajibaya sababtoo ah qabandidu iyo heedu way kala culus yihiin waxaa culus qabandidaa culus labada marka culeyskeedu hal meel buu ku kulmayaa heeduna way ka fududdahay culeyskeedu wuu baahayaa marka dararka ay u geysanayaan dhabarka daabada wuu kala duwan yahay dhibkii u geysanayaan waaya taa waxaa la mid ah haddii uu u inuu daabadii ku raro toban qafiis qafiisku waa maxay waa halbeeg labiiyo saac labiiyo saac qaada halbeeg labiiyo saac qaada ayuu u kiraystay oo toban ah waxay udhigantaa markaas toban ku dhufo labiiyo waa boqol saac oo qabandi ah ayuu u kiraystay inuu ku xambaaro daabadii ama shaciir aan dhahna waa heedi dabeetana toban qafiis oo qabandi ah ayuu ku bedelay taana wuu magdhabayaa maxaa yeelay waxaan soo tilmaannay inay qabandidu hee ka culus tahay dabeetana taasi dhib bay keenaysaa magdhabaya laakiin taa cagsigeed magdhabaya hadduu toban qafiis oo qabandi usoo karayso dabeetana toban qafiis oo shaciir ah ama heeda ku bedelo ma magdhabayo maxaa yeelay heedii baa fudud xajmiina wa walow tacada hadduu xadgudba almustajiru karaystihi bian daraba daaba daabadii buu garaac oo ka baxa ama uu xakameeyey fowqa alcaadati caadadiisii ka badan ama mase arkaba wuxuu fuushiyey adqalab inuu qof ka culus oo mase askana xadaadan qof birtumaha ayuu dajiyey gurigii ama mase qasaaran qof bafteeya damir alcayn cayntuu magdhabaya wakada wax lamida low igtara hadduu karaysto lixamli miati ritlin boqol rodal hadduu usoo karaysto daabadi oo min xindatin qabandi ah fa xamalo marka uu ku xamaaro miatan shaciiran boqol waxa weeye heed ah oo masca kasta oo isweydaariyo aw mase licasharati akfisatin toban qafiis shaciiran oo heed ah faxamala xindatan toban qafiis oo qabandi ah marka uu ku raro duuna cagsihi ta cagsigiisa maya walow igtara haddii uu u karay salimatin boqol oo faxamala uu ku xambaaro miatan wacashara boqol iyo toban uu ku xambaaro lazima waxaa ku waajibaya ujratmili ujratulmiliga ayaa ku waajibaya tobanka dheeraadka ah liziyaadati ziyaadadaas wain talifat hadday ku dhimato daabadii bidalika intaa ziyaadada daminaha waa magdhabayaa in lam yakun saaxibuhaa saaxiibkeed hadduusan ahayn ma aha mid la socda ninkii daabada iska laha haduusan la socon fain kaana haddii qofkii daabada iska lahaa uu la socdo damina wuxuu magdhabayaa markaa qista ziyaadati intii dheeraadka ahaa qadarkeedii ayuu ama intii kaga soo hagaagaysay ayuu magdhabayaa wa fii qowli qowlba wuxu nisfa alqiimati qiimaha niski ayuu magdhabayaa walow salama haddii u dhiibo almiata walcashara boqolkii iyo tobankii boqol iyo tobankii haduu udhiibo ilalmuajiri kareeyihi hadduu udhiibo faxamalaha asaga uu gacantiisa ku saaro jahilin asagooan ogeyn damin almuqhtari kii kareesta aha uu magdhabaya cala madhabi muctamad haddaan qabano walow wasana almuajiru kii kireeyaha haddii uu miisaamo oo waxamala asagu uu saaro daabadii falaa ujrata wax ujr ah mushqaayad ah ujr ah oo kir ah oo u sugnaanaysa ma jirto liziyaadati intaa dheeraadka walaa yadmanu mana magdhabayo in talifad hadday daabadii ku dhimato ziyaadadaas wuxuu ku yidhi haddii uu daaba usoo kiraysto boqol kiilo maalan inuu saaro dabeetana boqolkii uu usoo kiraystay wuxuu ku daray toban kale boqol iyo toban buu saaray daabadii horta waxaa ku waajibaysa intaa ziyaada ee tobanka uu ku daray ujratu miligeedii tobankaas inta lagu kireeyo ayuu iska bixinaya waaya ziyaadada uu ku daray ila laguma heshin uu xadgudbay hadday daabadii ay ku dhimato maadaama rar ziyaada ah la saaray ama dheeraada daabadii la saaray ku dhimatana wuu magdhabayaa haddii ninkii iska lahaa daabada uusan la soconin haddiise ninkii daabada iska lahaa uu la socday qisma ziyaadati wuxuu magdhabayaa uun intaa ziyaadada uu ku daray tobanka intii magdhawa kaga soo hagaagaysa waxaa loo qaybinayaa daabadii intaa la saaray oo dhan loo qaybinaya boqol iyo toban soo maahan boqol iyo wixii kaga soo hagaagaya magdhawii qiimihii daabada ayaa boqol iyo loo qaybinaya dabeetana tobankii wixii kaga soo hagaagay ayaa marka uu bixinaya boqol kalena waa intii lagu heshiiyey tobankana waa intii dheeraadka ah. mar hadduu la socdo waaya qowl baa wuxuu leey maya wuxuu magdhabayaa nisfa alqiimati qiimiha loo kala baro maadaama daabadii ku dhimatay wax la magdhabayo iyo waxaan la magdhabayn wax la magdhabayo waa maxay waa intaa dheeraadka ah. waxaan la magdhabaynna waa intii lagu heshiiyey boqolka ahayd haddiise uu dhiibo boqol iyo toban qofkii muajirka ahaa ayuu boqol iyo toban udhiibay yaa udhiibaya mustajirkii baa boqol iyo toban kiilo udhiibaya boqol kiilo in la saarana waa lagu heshiiyey dabeetana boqol iyo saaray ninkii muajirkaa ee daabada iska lahaa daabadii buu saaray mana ogo inay boqol tahay ninkana u qariyey ama been buu usheegay markii u waa imase kiilo widhi waa boqol waana boqol iyo toban qofkii kiraystaha ayaa magdhamaya sida muctamadka ah haddiise muajirkaa uu miisaanka saaro miisaankiibuu saaray boqol tahay buu arkay ama muusan arkinba almihim miisaan buu saaray dabeetana markuu miisaanka saaray ogaaday ayuu waxa weeye daabadii saaray wax ujraa uu yeelanay markaa ziyaadada ku yeelan ma jiro maxaa yeel asagaa dee xaqiisii inuu ka tanaasulo raalli ku noqday hadday daabadii ku dhimato waxa weeye culeyskaa zaa'idkaahana waxa ma magdhabayo qofkii mustaajarka ahaa walow acaahu haddii uu u dhiibo thawban maro lyakhidaw si u dawaaro o u taro oo fakhaatahu dabeetana maradii uu u toolo qabaan qaba uu ka dhigo oo waqaalu dhaho amartanii waxaad i fartay biqaci inaan maradii ka jaro qabaan qabo inaan ka dhigo oo faqaalu dhaho bal qamiisan qamiis inaad ka dhigta ayaan ku heshiinay faladharu muctamad waxa weeye tasdiiqu lmaaliki ninkii marada iska lahaa in lagu rumaynay biyamiini dhaartiisa walaa ujrat calayhi wax ujro oo lagu yeelanaya ma jirto wa cala alkhayaadi dawaarlihi waxaa ku waajibaya arshu naqsi nusqaantii ku timid marada yani kamaheedii inuu bixiyo nin baa nin kaloo dawaarlaha udhiibay maro inuu u tolo maro wuxuu udhiibay haam ah maradan inuu jarjaro oo uu maro uga sameeyo ayuu ugu dhiibay dabeetana ninkii u dhiibay ayuunbaa maradii wuxuu ka tolay qabaa qabaagan waxaa lagu fasiraa cood waa wax laga dul xidho dharka oo dheer weeyaan coodhkaasuu shabahaa innagu kulliya dhan aan isticmaalo mar aan isticmaalo ma aha oo inta badan xidhano carabta inta badan xidhata iyo dadka reer galbeedkaayo coodhkaa dheer ayuu uga tolay maradii ninkii marada iska lahaana wuxuu yihi waad khaldantoo maradan kuma dirsan inaad koor iga dhigto inaad qamiis iga dhigto ayaan kuu dirsaday kii dawaarlahana wuxuu ihi maya waxaad tidhi waxaad iga dhigtaa koor way isku qabteen marka koor baad tidhi waxaad tidhi qamiis yaa loo rumaynaya ma dawaarlaha rumaynaya mise maaliga maaliga ugu rumaynayna dhaartisa maaliga ayaan dhaarinayna aan ku dhaara leenahay ninkan inaad u dirsatay inuu qamiis kuu tolo eh aadan u dirsanin inuu kuu tolo qabaa hadduu ku dhaarto haddaba waxa wey ninkii xaq baa lagu yeelanaya maxaa maalik lagu rumeeyey maxaa yl hadday xataa isu khilaafi lahayen asl idn maradan i tolba tii maana ku idmin oo maana ku fasaxin aad tusho hadday isu khilaafi lahaayeen maaliggaa lagu rumayn lahaa dhaartiisa tan oo la mid haddaba hadday saas tahay oo ninkan maaligga aan dhaartiisa ugu rumayn wax ujraa ma lagu leeyahay wax ujraa lagu maray xaqii dawaarlaha ma qaadanayo ninka dawaarlaha maradii maadaama uu jarsaray oo uu kharibay arshu naqs ma lagu leeyahay arshu naqs baa lagu yeelanaya maradii intii ka naaqusta qiimaheeda ayaa lagu leeyahay maadaama uu maradii asaga uu ku takrifalay xaqaana lagu yeeshay walow acdaahu thawban hadduu mara udhiba yakido si u talo oo fakaada uu ka talo qabaan qabaa u ka talo waqaal u dhaa amartani waxaad fartay biqadci inaan u jaro qabaan qabo faqaal u bal qamiisan qamiis baan ku idmay inaad u jarto falad almuctamad waxa weeye tasdiiqu lmaaliki maalikiin lagu rumayna biyimiini dhaartiisa walaa ujrata wax ujra ahna ma yeelanayo calayhi khiyaadada tolmaha uu tolay ninkii khiyaadka ma yeelanayo cala khiyaadi dawaarihi waxaa ku waajibaya ashu naqsi nusqaanta kalmaheedii والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا